alxamdu lilaah rabbi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamedi wacalaa aali muxamed waxaynu ku soo jiray axwaasha ama xaaladaha qur'aanka aan la akhrinaynin ama la karaahiyaysanaayo in qur'aan la akhriyo marka xaalaadka qaarkood waa soo marray sheikhu wuxuu kaloo inoo sheegay xaaladaha qur'aanka aan la akhrinayn waxaa ka mid ah ee marka khudbadda lagu jiro cidda khudbaddii maqlaysaa qur'aan inay akhridaa uma furna mas'aladaa maynaan sharxin laakiin masaa'isha kale waa soo sharxnay khudbadda jumcada marka la khudbadaynaayo waajib waxa ah in la aamuso oo hadalka la yska hadlaa waa midaan bannaanayn nebiga sala allahu alayh wasalam baana nahiyey oo reebay axaadiis nebiga ka sugan baa lagu reebay axaadiistaasi waxay tilmaamaysaa wakhtigaa uu khatiibku khudbadaynayo khudbadda bilaabo inaan markaa la hadlin ruuxa markaa hadla ama markaa sheekeeya wuxuu ku dhacay lahwi oo faqad laqaa waata xadiiska nabiga sala allahu alayh wasalam ku timi ama ku soo aroortay markaa shiikhu wuxuu kala saaray xaaladda khatiibku khudbadaynaayo ruuxii khudbadda maqlayay iyo ruuxii aan maqlayn ruuxaan maqlaynin dikri inuu la yimaadaa oo ilaahay xusaa isagaan dadka kale tashwiishinaynin ama qur'aan akhriyaa isagaan dadka sare ugu qaadaynin waa u bannaan tahay oo hoos waa u akhrin karaa hoos waa u akhrin karaa waxaanuu sheikhu yidhi haadaa huwa almukhtaaru asaxiix laakiin haddii tashwiish ka imanaayo oo dadkii uu tashwiishinaayo dee koruqaadkaa kor uu u qaadayaa uma furna oo mid loo oggolaanayo ma aha waayo dadkiibuu khudbaddii ka mashquulinaya khudbadda inuu dadka ka mashquuliyaana dee waa iidaa uu dadkii kala dhibayo waa dhibis uu dadkii kala dhibaayo waxaanuu sheegay laba asar oo laba taabici laga soo kala wariyey midna taawuus yahay midna ibraahim annaqaci midna wuxuu uhi waa karaahiyo xaaladda khatiibku khudbadaynaayo in qur'aan la akhriyaa waa karaahiyo midna wuxuu idhi karaahiyo ma aha marka karaahiyo waa tahay iyo karaahiyo ma ahana waxaa lagu kulminayaa buu shiikhu yidhi in labada xaale kala duwan lagu kala xambaaro oo la yidhaahdo waxa bannaan inuu qur'aan akhriyo ruuxii aan khudbadda maqlaynin oo karaahiyo isaga uma aha kii laakiin khudbadda maqlaya karaahiyay u tahay karaahadaasi markaa waxay noqonaysaa karaahatu taxriim ila karaahadu mar waxay noqotaa litansiih marna waxay noqotaa litaxriim shay la xaaraantinimeeyo waa dhacdaa in karaaha lagu itlaaqo iyadoo loo jeedo karaahatu taxriim karaahada in tansiih looga jeedo oo shay laga fiican yahay inay tahay in looga jeedana waa dhacdaa laakiin mawdican waxaa looga jeedaa karaahatu taxriim baa looga jeedaa waayo khudbadda in lagu hadlaan bannaanayn sheekhu wuxuu yidhi walaa tukrahu alqiraa'atu fi atawaaf walaa tukrahu lama karaahiyaysanaayo alqiraa'atu akhrinta qur'aanka lagu akhrinaayo fi tawaafi tawaafka gudihiisa in lagu akhriyo karaahiye ma aha ayuu sheekhu yidhi haada madhabuna qowlkaasi waa madhabkayagi waa sida madhabkayagu qaba madhab alimaam shaafici wa bihi qaala aktaru alculamaa sidaasayna yidhaahdeen culammada badankoodu waxakaahu bnu lmundiri can cataa'in wa mujaahidin wa bni lmubaaraki wa abi hawrin wa asxaabi alra'y sheekhii ibnulmundir la odhan jirayna wuxuu ka xikaayoodoo ka sheegay ra'yigaas cataa' ibnu abi rabaax iyo mujaahid ibnu jabr iyo cabdullaahi mubaarak iyo abi sawr oo ibraahim ibnu khaalid ah wa asxaabi ra'yi iyo qolyaha ra'yiga u saaxiibka waxaa loo jeedaa xanafiyada intaasoo dhan ayuu ka sheegay inay qabaan karaahiye inaynay ahayn qur'aanka in tawaafka lagu akhriyo wa xukiya can ilxasan albisriyi waxaa laga xikaayoodoo laga sheegay xasanulbisri basri iyo bisri labadaba waa la yidhaahdaa oo nisbada labadaba waa ku timaadaa wa curwata bni zubayri iyo curwa oo ina zubayr ah ayaa laga sheegay wa maalikin iyo imaam maalik karaahatu alqiraa'ati fi tawaaf akhrinta qur'aanka lagu akhriyo in la karaahiyaysanayo tawaafka gudihiisa waasaxiixu alawalu sheikhu wuxuu idhi qowlka saxiixi waa qowlka hore waqad taqadama bayaanu اlikhtilaafi fi اlqira'ati fi اlxamaami wa fi اطariiqi waa soo hormaray bayaanulikhtilaafi khilaafka laysku khilaafsan yahay caddaynta la caddaynaayo fi lqiraa'ati akhrinta lagu akhriyo qur'aanka fi lxamaami xamaamka bimacnaa meesha lagu maydho in qur'aan lagu akhriyo gudaheeda khilaafka laysku khilaafay horuu inoogu soo hormaray xamaamka loogama jeedo yacni suuliga lagama tilmaamayo oo suuliga horu kuugu soo sheega wa tukrahu xaala alqucuudi cala alkhalaa marka mawdica najaasada lagu samaynaayo ee lagu istijoonaayo iyada markaa inay karaahiyo tahay horuu shiikhu usoo sheegay laakiin xamaam isagu waa maxay waa meelaan lagu kaajaynin laguna saxaroonaynin waa meel gaara oo lagu maydhanayo marka taas khilaaf baa ku jira qur'aanka in lagu akhriyaa karaahiye ma tahay mise maaha wa fi ariiqi ariiqa in qur'aanka lagu akhriyaa karaahiye ma tahay mise ma aha iyadana khilaaf baa ku jira wa fii man fii famihi najasun cidda afkiisa ay ku sugan tahay nijaasna qur'aanka inuu akhriyo iyadana khilaafka ku suganee horuu inoogu soo hormaray mas'alada uu halkan sheikhu ku sheegayaa waxay ku saabsan tahay qur'aanka in tawaafka gudihiisa lagu akhriyo marka kacbada lagu tawaafaayo karaahiye ma tahay mise ma aha jamaahiirta culammadu waxay ku tageen inay karaahiye ahayn oo waxay leeyihiin wakhtigaa ruuxu tawaafka ku jiro waa inuu dikri iyo cibaado la yimaadaa wuxuu ruuxu ku hadlona qur'aankaa ugu fadli badan saas aawadeed baa imaamu shaafici uu yidhi wa astaxibu alqiraa'ata fi tawaaf waxaan jeclaysanayaa akhrinta qur'aanka lagu akhriyo tawaafka gudihiisa waalqiraa'atu afdalu maa takallama bihi almar waalqiraa'atu akhrintuna afdalu maa takallama bihi lmar'u wuxuu ruuxu ku hadlo waa ka ugu fadliga badan saas aawadeed qur'aanka in la akhriyaa waa shay maxmuud oo fiican marka tawaafka lagu jiro waa cibaado cibaado lagu daray imaam maalik isagu wuxuu yidhi laysa min asunnati alqiraa'atu fi tawaaf sunnaha kama mid ahaa in tawaafka gudihiisa qur'aan lagu akhriyo oo laynooma sunnaynin in qur'aan lagu akhriyo maadaama aynay sunnaha ka mid ahayn oo nebiga sala allahu alayh wasalam aan laga haynin yacni yaan taas markaa lala imanin laakiin sidaa saxiixay waxay tahay sida jamaahirta culammadu ay ku tageen ayaa saxan ee sida daa'ifada culammada karaahiyaysanaysa ay ku tageen oo xasanulbasri iyo curwat bnu zubayr iyo maalik ibnu anas imaam maalik laga wariyey ama laga sheegay sidaa waa laga saxiixsan yahay sida jamaahirta ayaa saxan waxayna noqonaysaa in cibaadadii cibaado kale lagu daray saas yadaa bay noqonaysaa marka sida dikri loola iman karo oo fadiilo ay ugu jirto in dikri lagula yimaado dawaafka gudihiisa ayaa qur'aanka in lagu akhriyana fadiila ay ugu jirtaa faslun wa min albidaci almunkarati fi lqiraa'ati maa yafcaluhu jahalatu lmusaliina binnaasi waxaa ka mida buu sheikhu yidhi bidcooyinka la diidaayo qiraa'ada ku sugan akhrinta qur'aanka la akhrinaayo ku sugan maa yafcaluhu waxay samaynayaan jahalatu lmusaliin kuwa tukanaya kuwooda waxmagaradka ay samaynayaan binnaasi dadka tujinaya kuwa dadka tujinaya kuwooda markaa jahalada ahi waxay samaynayaan ayaa ka mida bidca oo fi taraawiixi salaadaha taraawiixda tujinaya oo min qiraa'ati suurati alancaami ahaatay suuratu lancaam in la akhriyo fi arakcati alakhiirati fi alleylati asaabica ragcadda dambe in lagu akhriyo suuratu alancaam habeenka toddobaad ee ramadaan in lagu akhriyo ragcaddaa dambe in markaa suuratlancaam lagu akhriyo lagu dhammeeyo waxay ka mid tahay bidaca markaa la diidaayay ka mid tahay waxay sidaas samaynayaan muctaqidiina annahaa mustaxabba xaalay rumaysan yihiin oo ictiqaadsan yihiin inay mustaxab tahay oo la jeclaysanayo oo ay sunno tahay ama fadli ku jiro in lagu gaar yeelo habeenka toddobaad ee ramadaan salaatu taraawiixda ragcadda ugu dambaysa in lagu akhriyo suuratu lancaam bacda alfaatixa fa yajmacuuna umuuran munkara waxay kulminayaan umuuro munkar ah oo bimacnaa khilaafsan sharciga minhaa ictiqaaduhaa mustaxabba waxaa ka mida umuuraha munkarka ee ictiqaadka la caqiideeyo oo la rumeeyo inay tahay mustaxab oo mid markaa la jeclaystay inay tahay oo sunno inay tahay la caqiidaynayo ictiqaadka noocaasi waa munkar waayo sunnanimadaasi deliil ma leh in la yidhahdo arrinkaas waa sunne deliil ma leh wa minhaa ihaamu lcawaami daalik umuuraha munkarkay kulansanaysa waxaa ka mida ihaamu lcawaami kuwa caammada ah ee waxmagaratada ah in la moodsiinaayo dalika in fadiila ku jirto in habeenkaa lagu gaar yeelo ragcaddaas in lagu tukado suuratu lancaam wa minha waxaa kaloo ka mid ah tatwiilu rakcati ahaaniyati cala aluulaa ragcaddii labaad baa laga laga dheeraynaya ragcaddii hore wa inama asunnatu tatwiilu luulaa sunnuhuna wuxuu ahaaday oo qura ragcadda hore in la dheereeyo oo haddii ruuxu laba ragcadood tukanaayo ragcadda dambe iyo ragcadda hore waxaa dheeraanaysa sida sunnada ku soo aroortay ragcadda koowaad ragcadda hore ragcadda dambe waxay noqonaysaa duuna daalik mid ka gaaban bay noqonaysaa wa minhaa waxaa kaloo ka mid a ah umuuraha kale munkarka ay koobsanaysa waxaa ka mid ah altatwiilu cala alma'muumiin dheeraynta salaaddii lagu dheeraynayo kuwii imaamka ku xidhnaaye imaamka la tukanayey wuxuu sheekhu tilmaamaya dadka qaarkood inay sameeyaan shay markaa munkar ah oo sunnada khilaafsan oo salaadda taraawiixda habeen ka mida ah, ayay waxay ku gaariyeelayaan ragcad ka mida ah, suurad khaasa inay ku tukadaan oo dheer suuraddaasna waa suuratu lancaam wuxuuna sheikhu tilmaamay inay ka mid tahay min albidaci lmunkara bidcooyinka munkarka ahee la diidaaye shareecadu diiday inay taasi ka mid tahay waa laga yaabaa dadka qaarkood inay la yaabaan oo is yidhaahdaan shiikhu muxuu u yidhi waa min albidaci almunkara waayo salaad bay tukanayaan qur-aan bay ku akhrinayaan yacnii sababta uu yidhi waa min albidac almunkara waa maxay waa min albidac almustaxaba muxuu odhan waayey ama mia markaa waa min albidac yacni markaa bidaca markaa maxmuudkaa bay ka mid tahay muxuu odhan waayey shaygu haba ahaado asalkiisu mid mashruuca haba noqdo ee kayfiyad gaara ah haddii lala yimaado oo kayfiyaddaa la iltisaamayo oo sidaa loo gaar yeelaayo oo kuwii la midka ahaa aan lagu khaas yeelayna wakhtigaa lagu gaar yeelayo sifadaana loo gaar yeelayo yacni sifada ayaa waxay noqonaysaa iyo kayfiyada lala yimi mid bidcaa bay noqonaysa oo bidca waxaa loo qaybiyaa laba qaybood waa bidac xaqiiqiya iyo bidac idaafiya bidac xaqiiqiya waa maxay waa shayga aan asalba shareecada ku lahayn oo asalkiisuba khilaafsan yahay sunnada shay aan asalkiisuba cibaado ahayn baa cibaado laga dhigtay asal ahaanba ma soo aroorin shayga in lagu tacabudo oo rabbi lagu caabudo oo sida dadka qaarkood inay xadro sameeyaan oo intay isu yimaadaan ay xadraynayaan oo isruxayaan sidaana ku tacabudayaan waa bidca xaqiiqiya waayo qaabka noocaasa in lala yimaada marka horeba meelnaba shareecada cibaado kama aha meelay shareecada cibaado ku tahay kayfiyadaa in lala yimaadaa ama sidaa in la sameeyaa ma jirto cibaadaadkii sharciga ahaa way khilaafsan tahay waa ka nooc duwan tahay marka waxay noqonaysaa bidca xaqiiqiya noqonaysa waxaa ka mid a dadka qaarkood nadarka ay u nadrayaan ama awliyada ama daday ay awliye ka rumaysan yihiin oo xabaalan ay u nadrayaan ama dad awliyaba xaqiiqatan ah ay nadar ula imanayaan oo leeyihiin sheekh hebel baan u nadray ama xabaalaha ay ku dawaafayaan oo rabbi ay ku caabudayaan waa bidca xaqiiqiya yacnii shareecada marnaba qabri in lagu dawaafaa ama ruux xabaale loo nadraa nadarka ilaahay baa loo nadraaye dee cibaado ma aha saas aawadee waxay noqonaysaa bidca xaqiiqiya noqonaysa waxaa jirta bidca idaafiya bidca idaafiya waa maxay waa shay asalkiisu mashruuc ku yahay diinta oo asal ahaan jira laakiin kayfiyada ama qaabka ama takhsiiska sida loola yimi ama sifada ayaa waxay tahay midaan sunnada ku sugnayn xilli aan lagu gaar yeelin oo deliil ku gaar yeelo lahaynin ayaa dadka qaarkood ay ku khasiiseen oo ku gaar yeeleen ama sifo gaaray ula yimaadeen waxaa la odhanaya markaa waa bidca idaafiya asalki waa mashruuc laakiin kayfiyada ama sifada loola yimi waa bidco waxay noqonaysaa bidca idaafiya idaafada marka kayfiyada ama sifadaa loo eego ayay bidca u tahay walow asalku mashruucba ha ahaado tana uu hadda shiikhu sheegayaana waa noocaas oo waxay noqonaysaa min albidaci alidaafiya ay noqonaysa suurat lancaam in lagu tukadaa de waa mashruuc faqra'u maa tayasara min alqur'aan qur'aanka dee in lagu tukadaa waa mashruuc qur'aanka dhan baa lagu tukan karaa suurad kastoo suwarka qur'aanka ka midana waa lagu tukan karaa laakiin gaariyeelista habeen gaara lagu gaaryeelo habeennadii kale aan lala imanaynin ficilkaas ramadaanta intii kale oo dhan lala iman maayo habeenka toddobaad ee ramadaan bay dadka qaar caadaysteen inay taraawixda ku tukadaan ragcad ka mida ah suuratu alancaam ragcaddaasina waa ragcadda dambe marka ragcaddii hore mid loola imanaya maaha ragcaddii hore mid lagula imanayo ma aha habeennadii kalena mid lagula imanayo ma aha suuradaan suuradda ahayna lagu bedeli maayo marka suuraddii waa la khasisay habeenkiina waa la gaar yeelo waa la khasisay ragcadda lagu tukanayana waa la khasisay intaasoo umuurood baa ku jira marka umuuro munkaray koobsatay uu shiikhu yidhi umuuraha munkarka waxaa ka mid ah waxa la ictiqaaday inay mustaxabbo tahay hadda asalku inuu mashruuc yahay saa'iq kama dhigayso inuu arrinkan mustaxab yahay mas'ale weyn baa halkaa ku sugan haddaad mas'aladan fahanto bidac badan oo bidaculidaafiya ana ruuxu waa fahmayaa waayo dad badan waxaa laga yaabaa inay ka qarsoonto bidaculidaafiya bidcooyinka xaqiiqigaa ah, dad badan baa fahmi kara laakiin waxaa laga yaabaa dad badan inay yidhahdaan shaygani hadduu mashruuc yaho shareecada ku sugan yahay sababtu bidca u noqday maxay tahay calaa sabiil misaal cabdullaahi ibnu cumar ayaa wuxuu maqlay nin hindhisay ninkii hindhisay baa wuxuu yidhi alxamdu lilaahi waasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah ilaahay buu u mahadnaqay markuu hindhisay mar labaadkana nebiga ayuu ku saliyey sala allahu alayh wasalam markaasaa cabdullahi ibnu cumar wuxuu ka daba yidhi alxamdu lilaahi waasalaatu wasalaamu calaa rasuuli walaakin maa haakada callamanaa rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam asarkaas wuxuu tilmaamayaa cabdullahi ibnu cumar intii ninkuu yidhi ayuu isna ka daba yidhi culammada qaarkood waxay dhahaan sababtu u yidhi waxay tahay si aan laysu odhan salligu diidan yahay yaa ahlucilmiga qaarkood nugtada noocaasay sheegeen sababta intii uuga daba yidhi waa taas si aan qalad loo fahmin oo laysu odhan cabdullaahi ma salliga nebigu diidan yahay si aan laysu odhan ayuu intii uga daba yidhi ou yidhi alxamdu lilaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah walaakin maa haakada callamanaa rasuululahi sala allahu alay wasalam ha yeeshee rasuulku sidaanama barin wuxuuna baray markaannu hindhisno inaanu idhaahno alxamdu lilaahi calaa kulli xaal oo ilaahay u mahad naqno wuxuu tilmaamayaa cabdullahi ibni cumar wuxuu tilmaamayaa salliga nebiga in lagu daro mahadnaqa rabbi loo mahadnaqaayo marka la hindhiso oo salliga lagu ladho ta noocaasi sunnadii nebiga kama mid ahaa sheikha la yidhaahdo siyuuti markuu asarkaa tacliiqinaya wuxuu odhanayaa mawdicani waa mawdic sunno gaari ku soo arooray oo nebiga sunno laga hayo sunnahaasina uu yahay xamdinaqin lala yimaado ziyaadada xaaladdaasoo kale lagu daraa oo sunnadii loo idaafeeyaa shaygii sunnada ahaa lagu sii ladhaa wuxuu noqonayaa buu odhanayaa suyuuti bidca madmuuma bidca la dhaleeceeyuu noqonayaa asarkuna cabdullaahi ibnu cumar waa ka asaxay marka taasi waxay caddaynaysaa mawdici nebigu sala allahu alayh wasalam sunno ku gaar yeelay sunnadaa inaan xataa ziyaado lagu darin marka sababta suyuuti u yidhi waa maxay waa bidca madmuuma ila ruuxani salli nebi buu la yimi salliga nebiguna mashruuc buu ahaa sababtu waxay tahay xilligan in lagu ladho oo mahadnaqa rabbi loo mahadnaqaayo lagu ladho salliga taasaa waxay tahay mukhaalif lisunna waayo inta uu nebigu sheegaa qurbadu ahayd sunnaduna ku sugnay intii kale sunnadii ziyaaday ka tahay waxay noqonaysaa intuu nebigu sheegay in la yidhahdo khayrku kuma dhamma waxbaa ka dhinnaa waxaasi waa maxay waa salliga anaa ku daray macnuhu saasoo kale u dhici karaa dee ta noocaasina waa istidraak cala arasuul sala allahu alayh wasalam waa rasuulkii oo warkiisii laga daba tegaayo wax laga beddelayo oo wax lagu ziyaadinayo tan noocaasina waxay noqonaysaa bidca madmuuma sida suyuudiba sheegay waxaa ka mida ah umuuraha munkarka ay koobsanaysa buu sheikhu yidhi ihaamul cawaammi daalik dadka aan cilmiga lahayn inay moodsiinayso in arrinkani mustaxab yahay takhsiiskaasi waxaa ka mid a ah umuuraha munkarkay koobsanayso ragcaddii labaad in laga dheeraynayo ragcaddii koowaad oo ragcaddii labaad waxaa la akhrinayaa suuratu lancaam suuratulancaam ayaa la akhrinayaa lancaamna dee waxay noqonaysaa jisya dheeraad jiskisiyada la socota marka waxay noqonaysaa ragcadda in aad loo dheereeyo ragcaddii koowaadna ay ka gaaban tahay sunnaduna waxay ahayd ragcadda koowaad in la dheereeyo ragcadda labaadna ay ka gaabanto ma'muumiintiina waa lagu dheeraynaya marka umuro badan buu saa u kabsanaya wa min albidaci almushaabihati lihaadih bidcooyinka taa shabbahaya waxaa ka mid a ah qiraa'atu bacdi jahalatihim kuwooda waxmagaratada ah qaarkood inay akhriyaan fi subxi salaadda subaxay ku akhriyaan yowma aljumucati maalinta jimce sajdatan hayra sajdati aliflaamim tanziil aliflaamim tanziil ama aliflaamim sajda inay ku akhriyaan midaan ahayn oo sujuud leh ayay dadka qaarkood sameeyaan marka waxay ka mid tahay bidaca taa shabahaysa qaasidan daalika xaaluu taa u qasdaayo sujuudnimada marka uga jeedo wa innama sunnatu waxay sunnuhu ahaatay oo qura qiraa'atu aliflaamim tanziil aliflaamim tanziil in la akhriyo oo suuratu sajda la akhriyo ayay marka sunnadu tahay fii rakcati اluulaa ragcadda koowaad lagu akhriyo waa hal ataa cala linsaan hal ataa cala linsaan suuratu linsaan ama suuratu dahrin in lagu akhriyo fi haaniyata ragcadda labaad wuxuu sheekhu tilmaamaya dadka qaarkood markay maqleen salaada subax ee maalinta jimce waxaa lagu tukadaa faatixada marka la akhriyo aliflaamim tanziil ama aliflaamim sajda ayaa ragcadda koowaad lagu akhrinaya bacda alfaatixa halata cala linsaan baa ragcadda labaadna lagu akhrinayaa faatixada dabadeed bay waxay is yidhaahdeen maqsuudku wuxuu yahay sujuud in la helo oo ragcadda koowaad sujuudu tilaawo lala yimaado markaasaa waxay ku beddesheen suurad kaleoo sujuud leh bay mawdica ku beddesheen oo halkay ka akhrin lahaayeen aliflaamim sajda ayay waxay akhrinayaan suurad kale oo sujuud leh ama ha dheeraato ama ha gaabato iyagoo isle maqsuudku waa in sujuudda sujuudu tilaawa lagula yimaado ragcadda koowaad istibdaalka suurad kale oo sujuud leh lagu bedelanayaa sujuudnimadana looga jeedo waxay noqonaysaa bidacii madmuumka ahaa ayay oo taasay shabbahaysaa waayo labadaas suuradood khaasnimadooda ayaa la sunneeyey suurado kale in lagu beddeshaa sunno maaha iyadoo markaa sunnanimadii looga jeedo waa dhici kartaa ruuxu markaa suurado kale inuu ku tukado isagoo fadiilada aan uga jeedin in fadiiladii sunnanimadu ugu sugan tahay aan uga dan lahayn sujuudnimadana aan u qasdayn laakiin inuu markaa sujuuddii sujuudu tilaawaha uun markaa doonaayo suurad kale uu islaado ku xasidi ta noocaasi waxay noqonaysaa mid halad ay noqonaysaa markaa bidca noqonaysa bidcadana waxay ku noqotay ictiqaadka la ictiqaadinayana mustaxabo tahay iyo iihaamka caamada la iihaaminayo la moodsiinayo sujuuddaa sujuudu tilaawaha in loo jeedo caamada qaarkood markay arkeen ragcaddaa koowaad ee salaadda subax in suuratu sajda lagu tukanayo oo la sujuudaayo bay qaar waxay moodeen inay sujuud dheeraada salaadda subax leedahay oo subaxyada kale ka dheeraada dee wax jirana ma aho sujuud dheeraada ma leh waxaa sujuuddaa kale loola yimi in markaa suuraddaa sujuudda le la akhriyey ayaa loola yimi ee haddaan suurad sujuudle la akhriyin dee lama sujuudayo sujuudu tilaawe marka sunnadu waxay ahaatay oo qura waa in aliflaamiim la akhriyo ragcadda koowaad lagu dhammeeyo ragcadda labaadna halaata cala alinsaan lagu dhammeeyo faatixada dabadood in waxaa weeye la kala qaybiya xataa qudheedu sunnada waa khilaafsan tahay oo la yidhahda suuradda aliflaamiim assajda ayaan laba qaybood ka dhigaya ragcadda koowaadna qayb baan ku tukanaya ragcadda labaadna qaybta kale ayaan ku tukanayaa qudheedu waa mukhaalifun lisunna waa mid sunnada khilaafsan faslun fii masaa'ila hariibatin tadcu alxaajatu ilayha fasalkani wuxuu ku saabsan yahay masalooyin hariib ah oo dadka badankooda laga yaabo inaynay ogayn oo ay hariib ku tahay masaa'ishaasoo tadcu alxaajatu ilayha baahidu ay marka u yeedhayso bimacnaa ay sababayso in laga hadlo minhaa masaa'isha waxaa ka mid ah annahu idaa kaana yaqra'u facarada lahu riixun hadduu ruuxu ahaaday mid qur'aan akhrinaaya oo facarada lahu riixun uu soo darriyo in markaa neefi ay ku soo darrido yembaqii an yumsika can ilqiraa'ati waxaa habboon inuu qiraa'ada joojiyo xataa yatakaamala khuruujuha ilaa uu dhammaystirmaayo bixitaanka neeftaasi ay soo baxayso uma yacuudu ila alqiraa'ati markay soo baxda dabadeed ayuu wuxuu ku noqonayaa akhrintii uu qur'aanka akhrinaayey kada rawaahu ibnu abi daawuuda wagayruhu can cataa'in sidaas ayuu soo wariyey ibnu abi daawuud iyo wagayruhu hayrkiiba ay soo wariyeen can cataa'in cataa' ay ka soo wariyeen cataa' ibnu abi rabaax wa huwa adabun xasan sheekhu wuxu uhi waa aadaab wanaagsan wa minha waxaa ka mida annahu idaa tasaa'aba hadduu hamaansado amsaka can ilqiraa'ati waa iska daynayaa waa joojinayaa akhrinta uu qur'aanka akhrinayo xataa yanqadiya atasaa'ubu ilaa uu dhammaanayo hamaansigu suma yaqra'u intaa dabadeed ayuu akhrinayaa qur'aankii qaalahu mujaahidun sidaa waxaa yidhi mujaahid wa huwa xasanun waa ra'yi wanaagsankaasina wayadullu calayhi waxaa ku tusinaya maa sabata can abi saciidin alkhudriyi radia allaahu canh ka ka sugnaaday abi saciid alkhudri saxaabigii la odhan jiray ilaahay raalliha ah ka noqdee qaala qaala rasuul lahi sala allahu alayh wasalam inuu yidhi rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam waxa uu yidhi idaa tahaa'aba axadukum falyumsik biyadihi calaa fii idaa tahaa'aba hadduu hamaansado axadukum midkiin oo hamaansigii uu gudagalo falyumsik biyadih yacni gacanta ha ku qabto calaa fiihi afkiisa ha ku qabto gacantiisa yacnii afka gacanta ha saaro calaa fiihi afkiisa ha saaro yacni gacantiisa falyumsik biyadihi ha ku qabto gacantiisa calaa fiihi afkiisa ha ku qabto fa ina ashayطaana yadkhulu maxaa yeelay shayaanka ayaa gelaya rawaahu muslimun xadiiska waxaa soo wariyey muslim fiihi waxaa loo jeedaa fiida isim baa loo jeedaa saas aawadeed baa xarfu jarku u galay marka waxaana laga tilmaamayaa afka ayaa looga jeedaa sheekhu wuxuu tilmaamayaa masaa'il hariib ah oo loo baahan yahay inuu halkan ku tilmaamayo masaa-ishaa waxaa ka mid ah eh, aadaab culammada qaarkood oo culammadii taabiciinta ka mida ah ay istixsaaneen oo wanaajisteen ayaa ka mid ah oo ruux haddii neefi ka soo baxayso oo xagga kale neefi ka imanayso neeftaasi intay ka soo baxayso waa inuu qiraa'ada joojiyaa ixtiraam uu qur'aanka ixtiraamaya daraaddeed qiraa'adii waa inuu joojiyaa ilaa neeftu soo wada baxayso yacni neeftu waa daahir siday culammada ahlu sunnuhu qabaan oo neefta duburta ka soo baxdaa shiicadu waxay leeyihin waa nijaas laakiin culammada ahlu sunna waljamaaca waxay leeyihin waa daahir saas aawadeed maradii neeftaasi ay gashay in la maydho ma saarna ruuxa waayo maxalkay ka soo baxdaaba ha noqdo meel najaasa ku sugan tahaye neeftu waxay tahay mid daahira weeye laakiin shiicadu waxay leeyihin waa nijaas saas aawadeed waa in waxa weye maradii la maydhaa maradii waa in la maydhaa waa sababta marka aynay yacni waxyaalaha xagga hoose ay ka xidhan yihiin aynay ugu tukan oo ay u maydhaan marka iyadoo ay tahay naftii mid daahir ah haddana ixtiraam qur'aanka la ixtiraamaya daraaddeed mawdic ay ka soo baxday iyadoo la eegaayo waxa fiicanay culammadu istixsaaneen oo cataa laga soo wariyey khayrkiina ku raaceen in qiraa'ada markaa la joojiyaa inay fiican tahay xaaraan maaha in qiraa'ada la wadaa xaaraan maaha laakiin waa laga fiican yahayoo in la joojiyo ilaa inta neeftu soo wada baxayso qiraa'ada in la joojiyaa fiican dabeedna markaa dabadeed qiraa'adii halkii laga bilaabo oo dee qur'aankii inuu korka ka akhrinayo ayay noqonaysaa oo musxafkii aanu taabanaynin haddii qur'aankii korka ka akhrinayana isagoo weyse jaban inuu akhrin karo ijmaac inay tahay inu soo marray oo culammadu dhammaan isla ogol yihiin inuu qur'aankii korka ka akhrin karo isagoo wayse jaban oo xadasul asgar uu ku sugan yahay laakiin musxafka taabashadiisun baa laysku hayo culammadu isku khilaafsanaayeen laakiin qiraa'ada korka laga akhrinayo musxafka aan la taabanaynin xadasul asqarna jiro wayse jaban yahay ruuxii dee layskuma khilaafsanayn inay bannaan tahay marka wuxuu sugayaa haddii neeftaasi ay soo dhaafayso intay ka soo wada dhammaanaysa ka soo wada baxaysa ayuu sugayaa dabeedna markaa dabadeed buu qiraa'adii ku laabmaya oo uu halkii ka wadanaya masalada labaad waxay tahay hadduu ruuxu hamaansado waa inuu qiraa'ada joojiyaa ilaa uu hamaansigu dhammaanayo sidaana waxaa laga soo naqliyey taabicigii weynaa ee la odhan jiray mujaahid ee ardayga ibnu cabbaas ahaaday ayaa laga soo wariyey sheikhuna wuxuuhi waa fiican tahay wuxuuna ka daliishaday xadiiska nebiga sala allahu aleyh wasalam ee sheegaaya idaa tasaa'aba axadukum falyumsik biyadihi calaa fiih hadduu midkiin hamaansado gacanta afka ha ku qabto waayo shaydaankaa gelaya caladdaa u hamaansanayo hadduu qiraa'adii sii wado xuruuftii siday ahayd uma soo wada saarayo waayo afkii waa kala teganyi waxaa dhici karta xuruufaha qaarkood inaanu soo wada saarin dadka qaar baa doona inay iska akhriyaan iyagoo afkiisaa u kala waaxaya ay haddana markaisaga iska sii wadaan marka ay wax akhriyaan ya ta noocaasi waxa weeye waa qalad in la sameeyo ma ah waa in la joojiyaa xadiis kalena wuxuu sheegayaa alcutaasu min allaahi watasaa'ubu min ashayطaan xadiiskanna wuxuu inoo tilmaamayaa waa in afkii gacanta la saaraa sababta loo saarayana waa inaan shaydaanku gelin waa si aanu shaydaanku u gelin baa loo saaraya fa ina ashayطaana yadkhulu wa minha annahu ida qara'a qowla allahi caza wajal waxaa kaloo ka mida masaa'ishaas annahu idaa qara'a ruuxu markuu akhriyo qowlallaahi caza wajalla hadalku allah uu yidhi caza ilaahay isagaa qaalib ah wajalla isagaa weyneh wa qaalat alyahuudu cusayrun ibnullahi wa qaalat alnasaara almasiixu ibnullah markuu akhrinaayo wa qaalat alyahuudu yadullahi magluula wa qaaluu ittakhada araxmaanu walada wa naxwa dalika min alaayaat aayadaha oo wax ka mida inoo sheegay iyo kuwa kale ee shabbaha ee hadalladii gaalada ee xunxumaayay ku hadleen ee gaalnimada ahaa laynoo sheegaayo ee ilaahay ka xikaayoonayo markuu akhrinaayo ruuxu fa yenbaqii an yakfida bihaa sawtaah waxaa habboon inuu codkiisa hoos u dhigo oo hoos u akhriyo kadaa kaana ibraahiimu annakhaciyu radia allaahu canhu yafcalu saasoo kale ayuu ahaan jiray ibraahiimu nakhaci taabicigii la odhan jiray mid sidaas sameeya ayuu ahaan jiray oo codka waa hoosaysiin jiray yaad raddiga la radinayuu sare u qaadi jiray taasna waxaa la istixsaanayaa oo la wanaajisanayaa hadalkan ay gaaladu ku hadleen ee xun in markaa hoos loo dhigo maadaama iyaga hadalkoodii xumaa laga xikaayoonayo bay culamada qaarkood waxay fadileen in hoos loo dhigo wa minha ma rawaahu ibnu abi daawuuda biisnaadin daciifin can shacbiyi annahu qiila lahu ida qara'a alinsaanu ina allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala annabiy yaa ayuha aladiina aamanuu saluu calayhi wasallimuu tasliima sala allahu alayh wasalam aayaddaa markuu ruuxu akhriyo ayusallii cala annabiyi sala allahu alayh wasalam nebiga ma ku sallinaya qaala nacam waxa uu yidhahaa waxaa lagu soo wariyey sida sheikhuba inoo sheegay sanad uu dacfi ku jiro markaa laba sanadoo midna dacfigiisu daran yahay midna dacfigiisu aanu darnayn ayaa lagu soo waayo amarkii ahaa ku salliya nebiga sala allahu alayh wasalam ayaa markaa la fulinaya marka in salliga nebiga sala allahu alayh wasalam lagu salliyo xaalka noocaasa waa shay cibaado ah markaa dhibina kuma sugna nebiguna sala allahu alayh wasalam markuu qur-aanka akhrinaayo dee haddii aayad su-aal ku saabsan u soo maro ilaahay buu baryi jiray aayad ku saabsan cadaab hadduu soo maro ilahay buu ka magangeri jiray wahaa kada wa minha anahu yustaxabu an yaquula maa rawaahu abu hurayrata radia allahu canhu can اnabiy sala allahu aleyh wasalam anahu qaala waxaa kaloo ka mid ah in la jeclaysanayo annahu yustaxabu an yaquula in la jeclaysanayo ruuxu inuu yidhaahdo maa rawaahu abu hurayrata inuu yidhaahdo kuu soo wariyey abu hurayra nebiga sala allahu aleyh wasalam ka soo wariyey annahu qaala inuu yidhi nebigu sala allahu aleyh wasalam man qara'a kii akhriya watiini wazaytuun suuraddaas akhriya faqaala yidhaahda khaatimada intuu gaadho alaysa allaahu biaxkami alxaakimiin falyaqul bala ha yidhaahdo haa ilaahay waa yahay axkamu alxaakimiin wa ana calaa dalika min ashaahidiin anna waxaan ka mid ahay cidda ka markhaatiga ah ayaan ka mid ahay rawah abu daawuuda watirmidiyu biisnaadin daciifin abu daawuud iyo tirmidi ayaa soo wariyey sanad daciifay ku soo wariyeen can rajulin acraabiyin nin acraabiyay ka soo wariyeen can abi hurayrata radia allaahu canhu isaguna abu hurayre uu ka warinaayo qaala tirmidiyu tirmidi wuxuu yidhi hada alxadiidu inamaa yurwaa bihada alisnaadi can alacraabiyi can abi hurayrata radia allaahu canhu xadiiskan waxaa la soo wariyaa oo qura bi hada alisnaadi sanadkan baa lagu soo wariyaa can ilacraabiyi kaa reer miigaa baa laga soo wariyaa can abi hurayrata isaguna abu hurayre uu ka warinaayo radia allaahu canhu ilaa raalliha ka noqdee walaa yusamaa lamana magacaabo magiciisa markaa lama sheego yani kaas warawaa bnu abi daawuuda wagayruhu wuxuu soo wariyey ibn abi daawuud iyo kayrkiiba fii hada alxadiisi waxay ku soo wariyeen ziyaadatan calaa riwaayati abi daawuuda ziyaado ku sugan riwaayada abi daawuud wa tirmidihi iyo riwaayada markaa tirmidi ziyaado ku sugan oo dheeraad ka ah ayuu ku soo wariyey oo ku sii daray bimacnaa iyadoo eh, ku xidhiidhsan oo ay ku laran tahay ziyaadadaa kale ayuu soo wariyey isaga naftiisa kaga daray laga tilmaami maayo laakiin wuu soo wariyaa looga jeedaa oo warrawaaba ku horraysa waman qara'a aakhira laa uqsimu biyowmi alqiyaamah kii akhriya aakhirka suuradda suuratu alqiyaama aakhirkeeda akhriya alaysa dalika biqaadirin calaa an yuxya almowta falyaqul ha yidhaahdo balaa wa ana ashhadu sidaa ha yidhaahdo ha waa yahay anna sidaa markhaataan ka ahay yacni waa qirayaa sidaas waman qara'a ki akhriya fa biayi xadiisin bacdahu yu'minuun warkeebay qur'aanka dabadii ay rumaynayaan bimacnaa hadday qur'aanka rumayn waayeen ma war kalay rumaynayaan falyaqul aamantu billaah ha yidhaahdo ilaahay baan markaa rumeeyey calaa kulli xaal intan dambe uu tilmaamay in ibnu abi daawuud soo wariyey oo ziyaado ay ka tahay riwaayadda abi daawuud iyo tirmidi hadda nusakha matbuuca ah ee abi daawuudka way ku sugan tahay ziyaadadaas waa ku sugan tahay marka saniica waxay u eg tahay sida uu sheikhu u sheegaayo nawowi oo inuu ziyaadada ibnu abi daawuud ku soo wariyey riwaayada abi daawuud oo aabbihii ah ibnu abi daawuud oo aabba ah iyo tirmidiba si soo wariyeen iyadoo ka dheeraad tahay inuu soo wariyey isagu waxaa laga fahmayaa inaynay sunanka abi daawuud ku sugnayn laakiin nusakha matbuuca ee abi daawuud hadday kuwa la sharxo tahay iyo hadday kuwa matniyadaa tahayba waa ku sugan tahay ziyaadadaas in waxa weeye sidaas markaa ziyaadadaasna ay la socoto ayaa markaa ku sugan marka waxaa dhici karta nusakhu inay iskhilaafsanaayeen baa suuragal ah oo nawowi nuskhadii abi daawuudkee uu arkay inaynay ku sugnayn ziyaadadaasi oo ay dhici karto nusaakhdii inay ka dhacday yani kutubta waxaa lagu qori jiray gacmaa lagu qori jiray dee qalin inta la qaato ayaa saa loo qori jiray yaa madbacada ma jirin dee nuskhada markaa ruuxu helo waxaa dhici karta nusakh inay iskhilaafsanaadaan oo dadka qaarkood baa dhici karta marka in wax ka dhacaan ya saasaa suuragal ah marka saas aawadeed waxay tahay ziyaadadani mid marka abi daawuudka laftiisa ku jirta ayay tahay xadiiska sheikhu wuxuu tilmaamay sanadkiisu inuu daciif yahay buu tilmaamay culamada qaarkoodna xadiiska yani asal ahaantiisa waa quweeyeen sanadkan dacfiha ku jiro ee culamada qaarkood waxay yidhaahdeen asaaniidda marka laysu geegeeyo waxaa laga qaadanayaa inay markaa qawiyo tahay baa laga qaadanaya wa minha anahu yustaxabu an yaquula ma rawaahu abu hurayrata radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alayh wasalam annahu qaala man qara'a watiini wazaytuuni faqaala alaysa allaahu biaxkami alxaakimiin falyaqul bala wa ana calaa dalika min ashaahidiin xadiisku wuxuu tilmaamaya sidaynu horeba u soo laqbaynay ruuxu markuu akhrinaayo suuradda watiin ee nebiga sala allahu alayh wasalam laga soo wariyey markuu ruuxu suuraddaa dhammeeyo oo uu akhriyo alaysa allaahu biaxkami alxaakimiin falyaqul balaa ha yidhaahdo haa ilaahay waa yahay axkamu alxaakimiin wa ana calaa dalika min ashaahidiin anna arrinkaa waxaan ka mid ahay cidda qiraysee ka markhaati kacaysa ayaan ka mid ahay xadiidkana waxaa soo wariyey abu daawuud iyo tirmidi sanad daciif ay ku soo wariyeen ayaa imaamu nawowi yidhi nin reer miyiya ayayna kaga soo wariyeen sanad ninkaa reer miyigaoo ka warinaya abi hurayre ka warinaya radia allaahu canhu tirmidi qadarkaasunbuu soo wariyey dabeedna wuxuu yidhi hada alxadiisu inamaa yurwaa bi hada alisnaadi can alacraabiyi xadiidkan waxaa laga soo wariyaa uun sanadkaasunbaa lagu soo wariyaa oo ninkaa reer reermiyigaa laga soo wariyaa ninkaa reer reermiyigoo ka warinaya abi hurayre ka warinaya radia allaahu canhu walaa yusammaa lamana magacaabo dariiqyada qaarkood waxaa soo aroortay iyadoo la magacaabayo oo lagu magacaabay inuu yahay abulyasac oo abulyasac ka warinaayo abi hurayra marka abulyasaca laftiisuna in la garanaayo ma aha ee culammada muxadisiintu waxay sheegeen bacdi ka midii inuu yahay majhuulun laa yucraf mid majhuula oo aan la garanayn inuu yahay ayay sheegeen marka ibnu abi daawuud iyo khayrkii waxay ziyaadiyeen oo xadiiskaa ku soo wariyeen riwaayada abi daawuud iyo tirmidi wax ka dheeraada ah. daadna waxay sheegeen ziyaadadaasi waxay ahayd laa uqsimu biyowmi alqiyaamah marka la akhrinaayo oo aakhirkeeda la gaadho alaysa dalika biqaadirin cala an yuxya almawta falyaqul balaa wa ana ashhad waman qara'a fa biayi xadiisin bacdahu yu'minuun falyaqul aamantu billaah saddexdaa mawdicba in hadalkaa la yidhaahdo ayaa markaa uu tilmaamaya xadiisku marka xadiiska xaakim waa saxiixiyo waa saxiixulisnaad buuhi dahabina ma tacaqubinoo kuma raddiin ha yeeshee culamada qaarkood waa daciifiyeen imaamu nawowina wuxuu ka mid yahay qolyahan daciifiye sababta tadciifkuna wuxuu yahay nin mubhama ku jira oo ninka acraabiga lama magacaabin marka aan la magacaabinna wuxuu noqonayaa mubham yacnii magiciisaa la qariyey in jarxi lagu garan lahaa iyo in tacdiil lagu garan lahaa midnaba lama oga oo wuxuu noqday mid la qariyey magiciisii ruux mubhami xadiiskuu soo wariyena mar haddii mubhamkaasi aanu saxaabi ahayn lama aqbalo hadduu saxaabi yahay saxaabada dhammaan waa wada cuduulo xadiidkooda waa la qaadanayaa walow yaa laba magacaabinba laakiin dee kama muuqato ninkan inuu saxaabi yahay saxaabi inuu yahay kama muuqato markaa wuxuu sheekhu markaa uga jeedaa xaalka la akhriyo suuradahaas waa in markaa lala yimaadaa jawaabtaas lala yimaaddaa oo su'aalo weeye aayadahan alaysa allahu بأحكم الحاكمين iyo alaysa dalika biqaadirin cala an yuxya almowta iyo fabiayi xadiisin bacdahu yu'minuun inta mid walba waa laga waxaa laga jawaabayaa mid markaa jawaab munaasib ku ah laga jawaabaya waana sidaa ku soo aroortay xadiiska wakadalik waxaa la mid ah aayadda suurat raxmaan ku soo noqnoqonaysa fabiayi aalaai rabbikuma tukadibaan yacnii mawaadicda ay ku soo noqnoqonayso suurat raxmaan fabiayi aalaai rabbikuma tukadibaani yacni waxaa markaa iyadana soo aroortay xadiis sheegaaya in nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam walaalihiinna jinka ah baa idinka jawaab wanaagsanaa oo mar kastaan akhriyo aayaddaas waxay odhanayeen walaa bishayin min nicamika rabbanaa nukadibu shay nicmooyinkaaga ka mida rabbi ow beenin mayno culamada qaarkoodna xadiiska sidaa ku soo arooray waa taxsiiniyeen oo waxay yidhahdeen waa xasan sheekhu waxau idhi raximahu llah wa can ibni cabbaasin wa bni zubayri wa abi muusa radia allaahu canhum wuxuu kaloo soo wariyey ibnu cabbaas iyo ibnu zubayr iyo abi muusa intaba waxaa laga soo wariyey radia allaahu canhum saddexa saxaabiba ilaaha raalliha ka noqdee annahum kaanuu inay ahaan jireen idaa qara'a axaduhum markuu midkood akhriyo sabbixisma rabbika alaclaa aayaddaa markuu akhriyo qaala subxaana rabbiya alaclaa wuxuu odhan jiray subxaana rabbiya alaclaa ayuu odhan jiray saddexdaa saxaabiba sidaasi waa ka asaxday cabdullaahi ibnu cabbaas iyo cabdullaahi ibnu zubayr iyo abuu muusa alashcari saddexdoodaba saxiix bay ka tahay saddexdoodaba ibnu abi shayba ayaa musannafka kaga soo wariyey ibnu cabbaas iyo abi muusena waxaa la wadaagsaday abu cubayd ayaa la wadaagsaday iyo cabdurasaaq musannafkiis oo labaduba iyaguna soo wariyey saddexdoodana sanad saxiixay kaga sugan tahay bale xadiidka ibnu cabbaas dariiq kale waxaa lagu soo wariyey isagoo marfuucoo ibnu cabbaas nebiga u rafcinayo oo odhanaayo nebiga sala allahu alayh wasalam baa akhriyey sabbix isma rabbika alaclaa dabeedna nebigu wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam subxaana rabbiya alaclaa marka riwaaddii xadiidka ayaa waqfi iyo rafci isugu khilaafay culammaduna taa laba dariiq bay ka mareen culamada qaarkood waxay mareen inay yidhaahdaan rafciga xadiiska la rafciyey waa ziyaada min asiqa ruux siqa a baa ziyaadiyey saas aawadeed labaduba waa sugan tahay oo nebiga sala allahu alayh wasalam waa ka sugan tahay inuu intuu akhriyey sabbix isma rabbika alaclaa u tasbiixsaday ibnu cabbaasna iyadoo uu nebiga ku dayanaayo sala allahu alayh wasalam inuu sidaas sameeyey isagana waa ka sugantay marka labadu isma diidayaan culammada qaar dariiqaasay mareen waana sida sheekh albaan laftiisa saniiciisu u eg yahay waayo labadaba waa saxiixiyey oo isagoo xadiiskii marfuuca iyadoo cidda waqfiga soo warisa ee siqanimo badan tahay ayuu haddana maadaama cid siqa ahi marfuucnimadana ay soo warisay uu yidhi waa saxiix oo abi daawuudka ayuu ku sugan yahay xadiisku isagoo marfuuca oo min xadiis ibni cabbaas ah ayuu ku sugan yahay wuu saxiixinayaa sheekh albaani oo wuxuu odhanayaa waa saxiix saas yadaabuu odhanaya culamada qaarkoodna waxay mareen tarjiix oo waxay yidhahdeen alwaqfu asax mar haddii xadiiskii laysugu khilaafay laba siyood marfuucnimo iyo mawquufnimo cidda marka waqfiga soo warisay maadaama ay siqanimo badan tahay walow cidda rafciga soo warisay siqaad ba ha ahaatee waxay noqonaysaa in la yidhahdo waqfiga ayaa sawaabnimo badan ou xadiidku yacni sawaab ku yahay ka marfuucnimadana waxaa lagu xambaarayaa inuu yahay shaad inuu yahay ayaa lagu xambaaraya marka calaa kulli xaal taasna waxa weye waa saas weeye marka sabbix isma rabbika alaclaa waa maxay waa amar tasbiixdii la amrayo waxaad inazahdaa oo u tasbiixsataa oo xumaan inuu ka dheer yahay ku ammaantaa rabbigaaga korraynta badan marka waa amar amarkii baa la imtisaalaya markaasaa waxaa la odhanayaa subxaana rabbiya alaclaa ayaa la odhanaya wa cumar bn bni radia allaahu canhu annahu kaana yaquulu fiiha waxaa cumar bnu khaaab laga soo wariyey inuu odhan jiray fiiha qiraa'ada sabbix isma rabbika alaclaa uu akhriyo wuxuu odhan jiray subxaana rabbiya alaclaa alaaa maraat saddex goor buu isagu ku celin jiray inuu saddex goor ku celin jiray cumar ayaa laga soo wariyey subxaana rabbiya alaclaa sabbixisma rabbika alaclaa markuu akhriyo saddex goor inuu saa odhan jiray laakiin sanadka nowcan maa waxaa ku jira inqiaac wa can cabdullaahi bni mascuud radia allaahu canhu annahu sallaa inuu cabdullahi ibni mascuud tukaday oo fa qara'a biaakhiri banii israa'iila dabeedna wuxuu akhriyey suuradda bani israa'iil ayuu akhriyey suuradda bani israiil waa waa suuratu israa bani israa'iilla waa la yidhaahdaa israana waa la yidhahdaa marka suuradda bani israa'iil oo israa'a ah ayuu akhriyey oo salaaddii ku akhriyey uma qaala dabeedna wuxuu yidhi alxamdu lilaahi aladii lam yattakhid waladan ayuu yidhi waa imtisaal amarka uu qaadanayo waqul alxamdu lilaahi aladii lam yattakhid waladan walam yakun lahu shariikun fi lmulki walam yakun lahu waliyun min addulli wakabirhu takbiira marka sidaa dhebaa la yidhi sidii buu dabeed marka odhan jiray imtisaal ayuu u odhan jiray waqad nasa asxaabunaa waxay nasgareeyeen asxaabtayada shaaficiye calaa annahu yustaxabu an yuqaala fi asalaati in la jeclaysanayo in salaadda gudaheeda lagu yidhaahdo maa qadamnaahu fii xadiisi abi hurayrata radia allaahu canh kaynu soo hormarinnay aynu ku soo hormarinnay xadiiskii abi hurayre gudihiisa ilaahay raalliha ka noqdee fii suwari ahalaas qiraa'ada suuradaha saddexda la akhriyey in markaa la odhanaayo eh, aynu ku soo hormarinay oo marka la akhriyo alaysa allahu biaxkami alxaakimiin la odhanaayo balaa wa ana calaa dalika min ashaahidiin alaysa dalika biqaadirin calaa an yuxya almowta in la odhanaayo balaa wa ana ashhad fabiأyi xadiisin bacdahu yu'minuun marka la akhriyana in la odhanayo aamantu biاllah ashyaadaasina salaadda waxba yeeli mayso waayo waa dikri iyo tanziih waa ammaan ilaahay la ammaanayo waa dikri rabbi la xusaayo saas aawoodee waxay salaaddii yeelaysaa ma jirto kalaam dad lala hadlaya ma aha ina haadihi asalaata laa yasluxu fiiha shayun min kalaami innaas kalaamunnaas ma aha kalaamunaaska waxaa loo jeedaa mukaalamada dadka lala hadlayaa loo jeeda lala khitaabaayo taas ayaa loo jeedaa marka mar haddii dadkii in lala hadlaya aynay ku sugnayn oo rabbi in la xusaayo oo rabbi la ammaanayo ay la sheegaayo waxay noqonaysaa mid waxa weeye salaadii lagula imanayo dikrigii ilaahay bay gelaysaa wakada yustaxabbu an yuqaala baaqi maa dakarnaahu saasoo kale waxaa la jeclaystaa in la yidhaahdo baaqi maa dakarnaah kaynu sheegnay baaqigiisa in markaa la yidhaahdana waa la jeclaystaa oo subxaana rabbiya alaclaa ayuu markaa tilmaamaya alxamdu lilahi aladii lam yattakhid waladan in la yidhaahdo marka suuratu israa la dhameeyo wamaa kaana fii macnaah iyo ashyaada la macnahe la midka ah wallahu tacaala aclam calaa kulli xaal ashyaadaas waa dikri rabbi la xusaayo maadaama rabbi la xusaayo wax dhiboo ku sugani ma jiro waxay noqonaysaa in salaadda gudaheedii lagula imanaayo dhibaatana aynay ku jirin ayay markaa noqonaysa laakiin haddii waxa weeye dikri ilaahaybaa ha ku jira ee mukhaatabo dad lala hadlaya ay soo gasho iyadu waa ka duwan tahay waana inoo iman doontaa in sha allah sheikhu markuu yidhi wakadaa yustaxabu an yuqaala baaqi maa dakarnaahu yacnii saddexda suurad aynu sheegnay asxaabta shaaficiye waxay jeclaysteen in la yidhaahdo sidaa ku soo aroortay xadiiska abi hurayra culamada qaarkoodoo xoogaa dee xadiiskan abi hurayre quweeyaa waa jiraan ziyaadadan dambe ee uu yidhi ibnu abi daawuud baa la gaar noqdayna abi daawuudka laftiisa sidaynu sheegnay abi daawuudka laftiisa waa ku sugan tahay laakiin tirmidi ziyaadada dambe ma soo werin ee bes isagu wuxuu soo wariyey inta horeo keliya inta horeo keliyuu soo wariyeye ziyaadadan dambe isagu tirmidi kuma darin oo jaamica tirmidi kuma sugnaa marka culammada xoogaa soo dhowaysay xadiiskana waxaa ka mid a ah xaafid ibnu xajar alcasqalaani ayaa markaa ka mid a ah, nataa'ij alafkaarka ayuu xoogaa markaa turuq intuu markaa keeno qaarkood ay qaasir yihiin qaarkoodna ay mursal yihiin yacni uu marka ku quweynayaa daad wuxuu markaa tilmaamayaa ama hadalkiisu ku tusinayaa inuu xasannimo u iilanayo marka saddexdan suuradood arrinkaa ku soo arooray in la odhanaayo salaadda gudaheeda lagu odhanaya asxaabta shaaficiya ku tageen wa kada yustaxabbu an yuqaala baaqi maa dakarnaa saasoo kale waxaa la jeclaysanayaa buu yidhi yacnii asxaabta shaaficiyada agtooda in la yidhaahdo salaadda gudaheeda lagu yidhaahdo baaqiga intaynu sheegnay hadday tahay subxaana rabbi alaclaa in la yidhaahdo marka sabbixisma rabbika alaclaa la akhriyo iyo in marka aakhirka suurat lisraa aakhirkeeda marka la akhriyo in la yidhaahdo alxamdu lilahi aladii lam yattakhid waladan yacni la yidhaahdo wamaa kaana fii macnaah iyo waxa la macnahaaba waxa la macnaha waxaa soo gelaya meelaha kale marka ama dikri la amrayo ama tasbiix la amrayo ayaa markaa ka mid haddii dikri la amro waa in ilaahay la xusaayo shay dikriga lagu hadlaa waa la macno ashyaadan bay markaa shabbahdaa oo cilanimadii bay kala mid tahayo sida loo amraayo ama tasbiix ama markaa iimaan ama loo weydiinayo yacni arrin tawxiid ama bacsiga ku saabsan oo looga jawaabayo saasoo kale ayaa tanna looga jawaabaya waa nooc madxi ah wamaa kaana fii macnaha markaa waxaa soo gelaya wasabbix bismi rabbika alcadiim in la yidhahdo subxaana rabbi alcadiim wamaa kaana fii macnaah bay ka mid noqonaysa faslun fii qiraa'ati alqur'aani yuraadu biha alkalaam waa fasalkani fasalkaasoo ku sugan akhrinta qur'aanka la akhrinayo oo loo akhrinayo ee iyadoo looga jeedo hadal dadka lala hadlayo looga jeedo yacani niyada iyadoo loola dan leeyahay haddii qur'aan la akhriyo yacni ayay ku saabsan tahay fasalkani ku saabsan yahay dakara ibnu abi daawuuda fii hada khilaafan wuxuu sheegay ibnu abi daawuud arrinkaa wuxuu ku sheegay khilaaf oo ruuxu qur'aan ma akhrin karaa isagoo uga jeeda dadka inuu la hadlayo farawaa can ibraahiima annakhaciyi raximahu llah wuxuu ka soo wariyey ibnu abi daawuud ibraahiim annakhaci taabicigii la odhan jiray wuxuu ka soo wariyey annahu kaana yakrahu inuu ahaan jiray mid karaahiyaysta an yata'awala alqur'aana inuu ruuxu qur'aanka u awiisho lishayin yacridu shay ku soo darrinayo min amri dunyaa umuuraha adduunye ka mida inuu qur'aankii u aawiisho ayuu markaa karaahiyaysan jiray ayuu karaahiyaysan jiray waliba abu cubayd markuu soo wariyey fadaa'il qur'aanka ayuu ku soo wariyey isagoo tacliiqinaya wuxuu yidhi abu cubayd fadaa'il qur'aanka wuxuu ku odhanayaa kaasi waa sidii nin doonaaya inuu saaxiibkii la kulmo ama ku haminaya oo doonaya xaaje iyo dan dabeedna markaasaa dantii u imanaysa isagaan dalbin oo dantii isagaan doondoonin baa dantii la kulmaysaa markaasuu isagoo kaftamaya odhanaya ji'ta calaa qadarin yaa muusaa yaa ji'ta calaa qadarin yaa muusaa qadarkii aayaddu soo qaatay waxaanu u jeedaa ruuxanow anoo dee qadarunbaad iigu timiye mid ballan iyo doonitaan markaa iyo sababaan anigu la imi midaynu ku kulannay ma aha ee qadar ilaahay unbaad iigu timi marka inuu soo qaato taas oo kale oo u yidhaha ji'ta calaa ya muusa wa haada istikfaafun bilqur'aan kaasi waa qur'aankii oo la fudaydsanaya weeye oo istikfaaf lagu samaynayo oo xurmadii qur'aanka aan la ilaalinayn mukaalamadii dadku kaftamayeen qur'aankii la gelinayo tan noocaasina waa mid halad ah wa can bn bni alkhaaabi radia allaahu canhu waxaa laga soo wariyay cumar bnu khaaab annahu qara'a fii salaati almaqribi bimakka inuu ku akhriyey salaad maqrib isagoo maka ku sugan ayuu wuxuu ku akhriyey watiini wazaytuun wa tuuri siiniin uma rafaca sawtah dabeedna codkiisuu sare u qaaday wa haada albaladi alamiin makuu joogaa dadkuu ku baraarujinayaa dabeedna codkiibuu sare u qaaday qaaditaankaa codka uu sare u qaaday nawcan maa dee in dadka kaannahu lagula hadlaayo laleeyahay beledkii baa joogtaan wa can xukaymin bidammi ilxaa'i ibni sacdin waxaa laga soo wariyey xukaym oo ina sacad ah kunyadiisa waxaa la odhan jiray kunyo ghariib uu lahaa ee abuu tixya baa la odhan jiray abuu tixya ayaa la odhan jiray waa xukaym ibnu sacdin alxanafi weeyi ana rajulan min almuxakima in nin qolada muxakimada ka mid a hamoodin abuu yaxya inay tahay meelaha qaarkood waxaa laga yaabaa inaad ku aragto kunyada iyagoo la odhanaayo abuu yaxya la odhan jiray mana halad ee waa abu tixya ta baa ugu horraysa weliba ta'du waa hoos dhigan tahay anna rajulan min almuxakima nin qolada muxakimada la yidhaahdo ka mida muxakimada waxaa loo jeedaa khawaarijta maxaa muxakime loo yidhi dee taxkiimkii bay wax ku gaalaysiin jireen maadaama taxkiimkii ay wax ku gaalaysiin jireenoo lahaayeen xakama arijaala fii kitaabi illaah rag buu xaakima ka dhigtay sidaasaa muxakimo loogu ilaaqay ya ninkaa khawaarijta ka mida muxakimadu waa firqa min alkhawaariji ataa caliyan radia allaahu canhu wuxuu u yimi cali wa huwa fii salaati subxi yada oo cali ku sugan yahay salaaddii subax salaaddii subax caloo ku jira ayuu masjidkii soo galay ninku dabeedna isagoo cali maqashiinayo ku dhega hadlaya ayuu wuxu uhi lain ashrakta layaxbatanna camaluk wuxuu u jeedaa caliyo waad gaalowdo camalkaagu waa buray lain ashrakta layaxbatanna camaluk faajaabahu caliyun karama allahu wajhah cali baa u jawaabay ilaahay wejigiisa ha sharfeen waxay in badani ku dareereen oo mareen muta'akhiriintuna u badan yihiin in marka cali la sheegaayo ay u isticmaalaan karama allahu wajhahu inay yidhaahdaan saxaabada kalena ay yidhaahdaan radia allaahu canhu marka sheikhuna mawaadicda qaarkoodna wuxuu isticmaalayaa radia allaahu canhu inuu yidhaahdo mawaadicda qaarkoodna wuxuu isticmaalayaa karama allahu wajhahu qaar baa waxay yidhahdeen waxaa cali loogu gaar yeelayaa in karama allahu wajhahu la yidhaahdo weligii sanam uma sujuudin oo ma soo marin cibaado u sana macaabudo laakiin taa lafteedu ma keensanayso in lagu gaar yeelo siiqadaas waayo dee saxaabo badan baa la helayaa oo weligood sanam aan u sujuudin saxaabadii dee islaamnimada markaa ku dhashee saxaabada kale ay dhaleenba dee qaar badan baan soo marin shay kufriyaba aan soo marin cabdullaahi ibnu zubayrba de waa kala mid haddii markaa waxbataan la eegaayo marka arrinka ku saabsan weligii sanam uma sujuudin ma keensanayso in lagu gaar yeelo siiqadaas saas aawadeed bay culammada qaarkood ay yidhaahdeen siiqadani siiqatu takriim weeye waa siiqo sharfid ah siiqo sharfida maadaamay tahay dee in ay la wadaagaan saxaabada kale khulafada ah ee ka fadliga badan bay noqon lahayd oo abuubakar iyo cumar iyo cusmaanba inay la wadaagaan saas aawadeed baa imaam ibnu kasiir tafsiirkiisa uu ku odhanayaa siiqadani waa siiqatu takriim mar hadday siiqatu takriim tahayna gaaryeerista lagu gaar yeelayo cali oo aan abuubakar iyo cumar iyo cusmaan lala siinaynin oo iyagana aan lo odhanayn karama allahu wujuuhahum ee cali keliya lagu odhanaayo waxay noqonaysaa karaahiyo waayo shicarkii shiicaday markaysaga nowcan maa shabah ku yeelanaysa shiicadu calay fadilaan cali bay ammaanaan dee abubakar iyo cumar iyo cusmaanna waa dhaleecaynayaan marka dee haddii aan siiqadii takriimku ku jiray ziyaadada ah aan lala wadaajin abubakar iyo cumar iyo cusmaan aan cali lala wadaajin ee cali kaliya lagu gaar yeelo dee waxaad mooddaa qadar yar in nowcan maa markaysaga iyagii yacani xaggoodii in la waafaqayo inay u ekaanayso saas aawadeed baa culammada ahlu sunnaha qaarkood ay karaahiyaysteen takhsiiska cali lagu gaar yeelaayo iyadoo uu cali mudan yahay in ilaahay wejigiisa sharfo dee khulafada kaleba waa mudantay inuu ilaahay wejigooda sharfo waana ugu ducaynaynaa dhammaantoodba karama allahu wujuuhahum jamiican ilahay dhammaantood wejiyadooda ha sharfo cali iyo saxaabada kale ee khulafaa uraashidiinka aba iyo casharatu lmubashariin biljanna iyo baaqi saxaaba dhammaantoodba karama allahu wujuuhahum ilaahay wejiyadu ha sharfo marka saxaabada ka fadliga badan in la seejiyo isagana lagu gaar yeelo saasay karaahiya u tahay baa layihi radia canhu in la yidhahdaa fiican sida saxaabada kaleba la odhanayo faajaabahu caliyun waxaa u jawaabay cali wa fi salaa wuxuu u jawaabay isagoo salaadda ku sugan muxuu ku jawaabay aayad qur'aanuu ku jawaabay fasbir ina wacda allaahi xaq walaa yastakifannaka aladiina laa yuuqinuun yacni sabir ballanqaadka ilaahay dhab weeyo waa xaq walaa yastakifannaka aladiina laa yuuqinuun yayna ku duufsanin kuwa aan yaqiininayn aayaadka ilaahay iyo wacdiga ilaahay aan yaqiininayn oo si hubaala aan u rumaynaynin yaynay ku duufsan oo yaynay ku duufsan asarka caynkaasa lafdi kale waa loo soo wariyaa naadaa rajulun min alghaaliin waxaa soo wariyey xaakim laftiisa ayaa soo wariyey marka wuxuu u soo warinayaa lafdiga naadaa rajulun min alghaaliin yacni nin hulaadda ka mida ah oo kuwa talax tegey ka mida ah ayaa ku dhawaaqay aayaddan dabeedna calina tanbuu ugu jawaabay xaakimna wuxuu odhanaya waa saxiixulisnaad culamo kale oo quweysayna waa jiraan fasalkan wuxuu ku tilmaamayaa eh, salaadda gudaheeda marka lagu jiro eh, inay dhici karto qur'aan in la akhriyo iyadoo tambiih markaa cid la baraarujinayaana uu soo geli karo sheekhu laakiin tafsiil buu mas'aladaa gelin doonaa marka hadal caadiya ay aqbali karto iyo qur'aannimo ay aqbali karto haddii qur'aannimo looga jeedo ishkaal kuma jiro haddii qur'aan iyo ogeysiin labadaba looga wada jeedana dhibaata kuma sugna laakiin haddii ogeysiin keliya looga jeedo xaalka caynkaasa waxa weeye sheikhu wuxuu tilmaamayaa in waxa weeye salaaddii ay burayso ayuu tilmaamaya marka calaa kulli xaal mawduucuna waa ka guda ballaadhan yahay salaadda oo keliya salaadda gudaheed oo keliya waa ka guda ballaadhan yahay marka wakhtiga salaadda lagu jirana waa dhici karta aayad in la soo qaato iyadoo markaa qur'aannimo iyo baraarujin labadaba looga jeedo iyadoo salaaddii laga baxsan yahayna waa dhici karta in qur'aankii la soo qaato iyadoo marka qasad kale looga jeedo marka calaa kulli xaal haddii qasad kale uun looga jeedo qur'aankii sidii mukhaatabadii dadka laga dhiganayo waxay noqonaysaa ta noocaasi karaahiyo ayay noqonaysaa waxaa jirta qiso caan oo ay yidhaahdaan markaa gabadh baa jiri jirtay almutakalimatu bilqur'aan la yidhaahdo ay yidhaahdeen afartan sano hadal caadiya ah kumay hadlin ee afartankaas sano wax kastoo la soo kulma qur'aan bay akhrin jirtay qisada noocaasi ma asixinoo ma sugna sanadkeeda waxaa ku jira nin dacfigiisu daran yahay baa ku jira marka mid sugan ma aha waxaanay yidhaahdeen waxay ka baqi jirtay inay simbiririxato ayay ka baqi jirtay marka culammadu waxay yidhaahdeen yacni tan ay qur'aanka ku hadlaysaaba simbirixasho ah oo taa lafteeda waxay ahayd mid qalad ah qaala asxaabuna alimaamu nawowi waxau yidhi raximahu allah qaala asxaabunaa asxaabtayadu waxay yidhaahdeen waida ista'dana insaanun cala almusalli hadduu idan weyddiisto insaanun ruux cala almusallii ruuxii tukanaayey uu idan weyddiisto uu yidhahdo ma soo galaa fa qaala almusalli uu yidhaahdo kii tukanayey udkhuluuha bisalaamin aaminiin isagoo salaadii ku jira ayuu wuxuu idhi udkhuluuhaa soo gala bisalaamin yacnii salaam xaalaa ku dheehan tihiin soo gala aaminiina xaalaa nabad qabtaan soo gala fain araada atilaawata hadduu u jeeday atilaawata akhrin hadduu uga jeeday uu qur'aankii akhrinaayo oo qasadkiisu inuu qur'aankii akhrinaayo muraadkiisu ahaa oo niyadiisu ay sidaas tahay aw itilaawata waliclaama ama laba shay oo wada socdo uuga wada jeeday akhrin uu qur'aan akhrinaayo iyo ogaysiin uu ogaysiinaayo soo gelitaanka inay soo galaan labadaba uu uga wada jeedo u wada qasdaayo lam tabtul salaatuhu ma burayso salaaddiisu wa in araada aliclaama hadduu u jeeday ogaysiin keliya uu jeeday aw lam taxdurhu niyatun ama niya aynay ku soo xaadirin nusakha qaar waxay qorayaan walam taxdurhu niya niya aynay ku soo xaadirin oo aw ma qorayee waaw ayay nusakha qaar qorayaan waaw ayay nusakha qaarkood ay qorayaan waxaa see saxan nuskhooyinka awda qoraya ayaa saxan waana sida dabcada maktabatu daariilminhaaj ay martay nusakhii makhduudkahabaana iskhilaafsan oo qaarna sidan bay u qoreen qaarna sidan bay u qoreen sida laakiin labada saxani nuskhada awda qoraysa ayaa saxan saynu dab ka caddayn doonno insha allah wa in araada hadduu uga jeeday aliclaama ogaysin keliya uuga jeeday oo aanu tilaawo iyo qur'aan akhrin muraadkiisu aanu ahayn aw lam taxdurhu niyatun ama niyaba ayna ku soo xaadirin waa afar suuro batalat salaatuhu salaaddiisu waa buraysaa wallahu tacaala aclam ilaahay isagaa korreeye ayaa u cilmi badan oo cid walba uga cilmi badan mas'alada oo halkan sheekhu kaga hadlayaa waxay ku saabsan tahay qur'aankii ayaa salaadda dhexdeeda lagu akhrinayaa ama yadoo salaad aan lagu jirin ayaa qur'aanka wax ka mida la akhrinayaa tilaawo iyo akhrinna loogama jeedee mukhaatabaa looga jeedaa cid lala hadlayo marka laba mas'alo weeyi haddaanu ruuxu salaad ku jirin qur'aankii ma ka dhigan karaa khitaabuu dadka kula khitaabayo kula hadlaayo oo hadal caadiya ma u isticmaali karaa ta noocaasa waxaynu soo sheegnay oo sheikhuna inoo soo tilmaamay isagoo ka soo naqlinaya taabiciinta qaarkood sida ibraahiim annakhaci inuu karaahiyaysan jiray qur'aankii in loo awiisho oo loo qaato shay adduunyo oo ruuxa ku soo darrinaya oo alfaaddii qur'aanka iyo jumladihii qur'aanka ku jiray la isticmaalo ama aayad ha ahaato ama qayb aayad ka mida ha ahaatee muraadkana looga jeedo arrin adduunyo ku saabsan dadka in lagula khitaabayo ta noocaasi inay karaaha tahay ayuu ibraahim annakhaci ka soo naqliyey culammada qaarkoodna saasay ku raaceen oo abu cubayd asarkaa markuu soo arooriyey waa ka ku tacliiqiyey waa sida inuu yidhaahdo isagoo nin uu doonaayo inuu nin la kulmo amaba uu dan markaa ku haminayo oo uu doonayo oo dantii ay u imanayso isagaan doonin ama ninkii ballan la'aan uu kula kulmo dabeedna isagoo la kaftamaya uu ku yidhaahdo ji'ta calaa qadarin yaa muusa yacnii aayadda ayuu soo qaatay qadarkaas ayuu soo qaatay waxaanu uga jeedaa isaga inuu markaa kula khitaabayo ayaa muraadkiisu yahay kalmaasixi sidii wax kaftamayoo kale isagoo ah ayuu soo qaatay alimaam abu cubayd waxau odhanayaa a'immadii waaweynaydee cilmiga ayuu ka mid ahaa ee imaamu shaafici iyo imaam axmed iyo la aqraanta ahaa ayuu ka mid ahaa alimaam abu cubayd waxa u dhintay laba boqol iyo afar iyo labaatankii hijiriyada ayuu dhintay wuxuu yidhi wahaadaa haada bilqur'aan kaasi waa qur'aankii oo la fudaydsanayo qur'aanka waxaa loo soo dejiyey in lagu camal falo lagu dhaqmo in lagu tadabburo in lagu kaftamo ma aha saas aawadeed culammadu aad waxay u diidaan marka cid ay wada hadlayso ama ay kaftamayso arrin qur'aanka lagu sheego kale kaftankii in lagu soo daro oo loo soo qaato aayaddii waa mas'ale kale waxayna xasuusisay cibaarada uu shiikhu leeyahay kalmaasixi qur'aanka jiddi baa loo soo dejiyey dhabnimo kaftan looma soo dejin marka qur'aanka in lagu kaftamo ma aha qur'aanka in lagu kaftamaa ixtiraamkii qur'aanka la weynaynayey ee la xurmaynayey ma waafaqayo waman yucadim shacaa'ira allahi fa innaha min taqwa alquluub waman yucadim xurumaati illaahi fahuwa khayrun lahu cinda rabbih shacaa'irta ilaahay ruuxa weynaya weynaynta uu shacaa'irta ilaahay weynaynayaa waxay ka mid tahay taqwadii qalbiyada taqwadana asalkeedu qalbigay ka ahaatay attaqwa haahuna marka qur'aanku shacaa'irtii ilaahay buu ka mid yihi waa in la tacdiimiyaa oo la ixtiraamaa oo la weyneeyaa arrin dhab ah qur'aanka waa lagu mahmaahi karaa oo jiddi iyo dhabnimo looga jeedo in laysku sabir siinayo sida caaishaba markii la weydiiyey oo nebigu sala allahu alayh wasalam uu weydiiyey oo uu ku yidhi markay nimankii munaafiqiintaa masabideen muslimiinta qaarkoodna ay ku kediyeen ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam ku yidhi yaa caaishatu in kunti almamti bidenbin caaishaay haddaad dembi ku dhacday ilaahay dembi dhaaf weydiiso haddii aanad dembi ku dhicinna ilaahay baa ku beri yeeli doona caaisha waxay tidhi aabbaheed bay la hadasho waxay tihi rasuulka iga jawaab abuubakar wuxuu ugu jawaabay waxaan rasuulka ugu jawaabo ma garanayo hooyadeed bay waxay ku tidhi rasuulka ilaahay iga jawaab yana waxay ku tidhi waxaan rasuulka ugu jawaabo ma garanayo markaase caaisha waxay tidhi arrinkan waa rumaysateen run baana u qaadateen waxaanan ahaabay tidhi inan yaroo da'deedu yar tahay ayaan ahaa qur'aanka wax badan kama aqoon waxaan dabad ku maahmaahay tidhi oon soo qaatay masalkaygu wuxuu ka dhigan yahay yacnii kii yacquub buu ka dhigan yahay ou ihi fasabrun jamiil wallaahu almustacaanu calaa maa tasifuun taasoo kale kaftan in loo soo qaadanayo ma aha maqaamkuna meel kaftan ma aha laakiin tasabur sidii nabigaasiba u sabraayey yaa ayay markaa u soo qaadatay marka arrin jiddiya waa loo soo qaadan karaa laakiin kaftanka dadku ay kaftamayaan ee qosqoslayaan ee isjaraexaynayaan in qur'aankii la ysugu mahmaaho qadarkii qur'aanka munaasib uma aha ixtiraamkii qur'aankana ma waafaqayso taasi waa mas'alo mukhaatabada lagu khitaabayo haddaba markaa alfaaddii qur'aanka jumlooyin inta la soo qaato jumalka qur'aanka ka mida ah, ama aayad qur'aana ama qayb aayad ka mida ah, lagu khitaabayo mukhaatabo laga dhiganayo walow salaad bayaan lagu jirini oo hadalkii kale la yska daynaayo oo iyadoo lafdigii ayna waafaqsanayn la soo qaadanayo sida gabadhii aynu sheegaynay ee kutubaha adabka qaarkood ay qori jireen iyo tawaariikhda qaar ay soo arooriyaan oo ay yidhaahdeen almutakallimatu bilqur'aan baa la odhan jiro afartan sano waxaan qur'aan ahayn kuma hadal arrin kasta oo ku soo darriya qur'aanun bay dooni jirtay inay wax ka dheegato oo maqtac ama qayb qur'aana ay akhrido dabeedna dadku ay ka fahmaan muraadkay u jeeddaa saa iyo saa inay tahay yaa yacanii qisooyin dhaadheer bay soo naqliyeen oo gabadha ku saabsan qisadaasi saynu sheegnay qisadaasi qiso sugan ma aha nin alghallaabi la yidhaahdo ayaa sanadka ku jiro oo dacfigiisu daran yahay marka qiso sugan ma aha mar labaadkana waa hadalkii caadiga ahaa oo layska daynaayo ruuxu odhanaayo maba hadlaayo ya taasina waxa weeye waa tii la diiday waa sumaadkii oo ruuxu inuu ku tacabudo inuu hadalka dadka uu la hadlayo inuu iska daayo ta noocaasi qudheedu waa qalad marka hore waa arrin qalad ah aan marka hore markaa sax ahayn mar labaadkana jumalkii qur'aanka oo loo adeegsanayo waxyaalo kale iyadoo laga dheeganaayo ama lagu tilmaamayo waa isticmaal aan sax ahayn oo qur'aankii markaa la isticmaalay salaadda gudaheeda ayaa timi salaadda gudaheeda haddii la eego waxa uu sheikhu inoo sheegay asarka ku saabsan cali ibnu abi taalib ninka khawaarijta ahi aayadda akhriyey isagoo uga jeeda cali uga gol leh lain ashrakta layaxbatanna camaluk calina uu jawaabay salaadda gudaheedii ugu jawaabay salaadda gudaheeda wuxuu ugu jawaabay inuu aayaddan akhriyey fabir ina wacda allaahi xaqun walaa yastakifannaka aladiina laa yuuqinuun ma aha inuu mawdican akhrinayey ee mawdic kale ama meel kale oo qur'aanka ka mida ayuu akhrinayey dabeed markuu maqlay ninka khaarijiga aayaddaa akhriyey muraadkiisana uu fahmay inuu uga jeedo shirki baad ku dhacday camalkaagu waa buray oo waad gaalowday ayuu aayaddan akhriyey aayaddanna waxay noqonaysaa qur'aannima inuu uga jeeday akhrinta uu cali akhrinayo ogaysiinna inuu uga jeeday shayga markaa dhibaatooyinka ruuxa la soo kulmaya inuu markaa sabro dee dhibaatooyinka ruuxa la soo kulmayana waxaa ka mid a tan cali laftiisa la soo kulantay oo waxaa lagu tuhmaystay gaalnimo oo waad gaalowdaa layidhi isagaan gaaloobin dee maxaa la gudboon sabir ya fasbir inna wacda allaahi xaqo walaa yastakifannaka aladiina laa yuuqinuun aayaddaas ayuu akhriyey marka waa u jawaabay marka la leeyahay macnaheedu ma aha inuu hadal ahaan uga jeeday ee wuxuu uga jeeday qur'aannimo inuu akhrinaayo dadkuna inay fahmaan arrinkaasoo kale in sabir lagaga gudbaayo oo sabir in dhibaatooyinka lagu sabro yacnii taasna waa ku tilmaamayey laakiin qur'aannimo kolley waa u akhrinayey asxaabta shaaficiyadu haddaba waxay u kala qaadeen masalada afar suuro haddii salaadda gudaheedii lagu akhriyo qayb qur'aanka ka mida iyadoo la doonaayo cidna in wax lagu dareensiiyo afar suuraa loo kala qaadaya waa inuu tilaawo keliya uga jeeday akhrinuu qur'aan akhrinayo muraad kale aanu kala hayn ama akhrinuu qur'aan akhrinayo iyo iclaam uu cid wax ogaysiinayo ama ku baraarujinaayo inuu labadaba uga wada jeeday labadaa suuro salaaddiisii buri mayso hadduu laakiin ogaysiin keliya uga jeedo qur'aannimo aanu uga jeedin ee muraadkiisu uu ahaa hadal caadiya inuu kula khitaabayo muraadkiisu u ahaa amaba niya aynay ku soo xaadirin oo qur'aannimona ugama jeedin mukhaatabana ugama jeedin labada midnaba laa daa walaa daak niya kuma soo xaadirin waxaa looga jeedaa laa tilaawaanu uga jeedin walaa ogaysiin baanu uga jeedin markaa salaaddu waa buraysaa oo waxay noqonaysaa mar haddaanu qur'aannimo uga jeedinoo muraad kale uga jeedin oo iclaam keliya uu uga jeedin dee mukaalamo dadka uu la hadlaayo keliya inay u dhacday inna haadihi salaata laa yasluxu fiiha shayun min kalaami innaas salaadanna kuma bannaana mukaalamada dadka lala hadlaayo ee in gudaheeda lagula yimaada ma bannaana dadka haddii lagula hadlo salaadda gudaheeda waxay noqonaysaa inay salaaddii burto haddaan niyaba looga jeedin laa niyat aliclaam walaa niyat tilaawa labada midnaba haddaan looga jeedinna bes layska yidhi markaana waxay noqonaysaa salaaddu inay burtay yacni kollayba qur'aannimo keligii ama in loo jeedo ama in iclaam la socdo labada mid ha ahaatee waa in qur'aannimadii aanu ka bixin marka afartaas suuro ayaa mas'alada loo kala qaadaa marka sida awda loo gelinaya waa saasoo kutubta fiqiga laftoodu afartaas suuray u qorayaan oo waxay odhanayaan qaarkood masalada markay ka hadlayaan fiiha arbacu masaa'il afar masalaa ku sugan ixdaaha idaa qasada alqiraa'a midkood waa inuu uga jeedo akhrin uu qur'aan akhrinayo waathaaniyatu idaa qasada alqiraa'ata waliclaama talabaadna waa taa waathaalisatu idaa qasada aliclaama ta saddexaadna waa hadduu ogaysiin keliya uga jeedo waalraabicatu laa yaqsidu shay'an ta afraadna waxay tahay midnaba u qasdi maayo faluulaa waathaaniyatu laa tabtulu fiihima yacnii suurada koowaad iyo suurada labaad salaaddii buri mayso waathaalisatu waraabicatu tabtulu fiihima suurada saddexaad iyo ta afraadna salaaddii waa buraysa wa haadihi araabicatu nafiisatun laa yustaghna can bayaaniha yacnii imaamu nawowi wuxuu odhanayaa taa afraad waa taa laa yaqsidu shay'an aan waxba u qasdayne ee lagama maarmaayo caddaynta la caddeeyo laga maarmi maayo yani waa loo baahan yahay waa loo baahan yahay asaska markaa la soo wariye ee yacni markaa la sheego sida markaa in la yidhaahdo yacni mid tujinaya salaad ayaa qiraa'adii meel garan waayey markaasuu dabeedna yidhi rudduuhaa calay igu soo celiya oo markaasaa deedna loo jawaabi waayo markaasuu maa lakum laa tantiquun maxaa idiin sugnaado oo alla hadlila'dihin ma hadashaa markaas haddana hadli waay kaannahum khushubun musannada ah. tacaabirta noocaase la sheegaana waxay gelaysaa noocan haddii qur'aannimo looga jeedo salaaddii ku buri mayso yacnii haddii qur'aannimo iyo iclaam labadaba looga wada jeedana buri mayso laakiin haddii waxa weeye kale oo aan qur'aannimo looga jeedin ama niyaba ayna ku soo xaadirin xaalka caynkaasa salaaddii waa buraysa halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk